أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah الناسخ والمنسوخ casharka afaraad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilaة الshaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا waxaynu ku soo jirray abyaaddii uu nadmiyey jalaaldiin asiyuuti raximah llah ee ku saabsanaa alaayaat almansuuqa waa abyaad kooban ha yeeshee kollay in aayadaha la sharxo oo aayadaha qaarkood khilaaf baa ku jira mansuukh ma yihiin mise ma aha marka xoogaa in la sharxo laysdul taago waa loo baahanaya hadday noqonayso in aayaadkun la cayimo oo la yidhahdo aayaddaana sidaasuu ka yidhi oo waa mansuukhuu yidhi tanna waa nasakday buu yidhi waxaa lagu markaa soo ururin kari lahaa oo lagu sheeg sheegi kari lahaa dee wakhti yaroo kooban oo nusa saaca ah. laakiin aayadaha qaarkood la yskuma waafaqsano inay mansuukh yihiin marka maadaamay saas tahay oo ahlucilmiga ay isku khilaafsan yihiin salafan oo khalafan bacdu alaayaat oo uu suyuuti sheegay inay mansuukho yihiin iyo in kale la ysku khilaafsan yahay waxaa loo baahanayaa labada qowlba in la sheego dabeedna qolo waliba waxay cuskanayso la tilmaamo dabeedna la ysku dayo bal qowlka raajixa ugu dhow in la eego taas markaa rujxaanka waa calaa xasabi maa yadhar yacni waxaa dhici karta inay cidba mid u muuqato inay raajix tahay bale waxaa dhici karta caalim keliya inuu mas'ala waaxida ka maro laba qowl saynu caawaba dersiga ku arki doonno oo aayadaha qaarkood uu shiikhu sheegayo ahlucilmiga qaarkood ay mar qabeen inay mansuukho tahay mar dambana ra'yiga kale ay u guureen taasi waxa weeye waa ikhtilaaf fi lijtihaad ijtihaadku waa iskhilaafa caalim keliya laga yaabaa ijtihaadkiisii inuu kala duwanaado oo marba si u muuqato saasaa laga yaabaa laakiin waxaad ogaataa aayadaha inay mansuukh yihiin ay raajixa tahay kollayba intan waxba laguma soo dari karo wax laga dhima mooyaane saynu horeba u soo sheegnay shiikhuna nadmigaba ku tilmaamay fahaaka taxriira aayin laa masiida laha cishriina xararaha alxudaaqu waalkubaru waa kii ku yidhi sheikhu tambiihaan waxaan ku noqonayaa ibnu xasmi markaynu sheegaynay aanu nidhi ibnu xasmi naasikh waalmansuukhu wax ka qoray culamo badan baa saa u soo naqliyey waana saxoo sheikh ibnu xasmi la yidhaahdo oo naasikh walmansuukh wax ka qoray waa jiraa oo kitaab ka alifay ha yeeshe ibnu xasmigu ibnu xasmigii caanka ahaa ma aha ee abuu muxamed cali ibnu axmed ibnu xasm alandalusi addaahiri isaga ma aha waa ibnu xasmi kale oo waxaa la yidhaahdaa abu cabdillaahi muxamed ibnu xasmin ayaa la yidhaahdaa isaguna andalusi buu ahaa laakiin waa ka horreeyey isagoo sida baaxisiinta qaarkood ay tilmaameen saddex boqol iyo labaatan meelaha markay ahayd ayuu isagu dhintay ibnu xasmiga daahirigii waa ka dambeeyeyo isagu waa qarnigii shanaad oo afar boqol iyo dhowr iyo kontonkii inuu dhintaan filaya marka taas waa tambih ibnu xasmigu ibnu xasmi adaahiri maaha waa ibnu xasmi kaleo mutaqadim ka ah oo ka horreeyey shiikhu waxau ihi raximah llah wa xurmatu lakli bacda annawmi macrafasin wa fidyatu limutiiqi sawmi mushtahiru wuxuu shiikhu yidhi isagoo tirinaya aayadaha mansuukha ah wa xurmatulakli cunitaanku inuu xaaraan yahay weeye aayadda sheegaysa iyaduna waa mansuukho bacda annawmi hurdo dabadeed yacni la seexday inuu cunitaanku xaaraantinimoobayo maca yacni lala qabo galma lala qabo waxaa jirta ishii soonka la faral yeelay haddii waxa weeye qorraxdu ay dhacdo waa la afuri jiray in wax la cunaa oo wax la cabbaa waa bannaanay haddii laakiin qofkii uu seexdo oo gam'o cuntadii inuu dib ugu noqdaa ma bannaanayn markaa hore ee sidaasuu ku soomi jiray cunis dambe uma bannaanaanaynin galmana uma bannaanaanaynin saxaabada qaarkood bay markaa ku dhacdayoo intuu maalintii shaqaynayay isagoo soomanoo beertii falaayay oo aad uu daallan yahay ayaa dabadeedna markaa maqhrib kiimiyo waa afuray oo salaaddii buu tukaday dabeedna isagaan islahayn seexo ayuunbuu gamaan cunistiina xaaraan bay noqonaysay markaa cishaba haddii la doono yaan la tukan marba haddii la gam'o cuntadii in dib loogu noqdaa ma bannaanayn galmana ma bannaanayn xukunkaasi isagoo sidaas ah ayaa markii dambe waxaa yimi xukunkii khafiifinaayey oo waxaa soo degtay aayadda uu allah yidhi uxila lakum laylata siyaami arafathu ilaa nisaa'ikum alaaya marka aayaddaasi waa naasikho aayadda la nasakhaayo culammada qaar waxay yidhaahdeen waxa weeye aayaddii soonka waajibisay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum soom baa laydinku faral yeelay faral yeelis la mida faral yeelistii lagu faral yeelay ummadihii hore aayadda la nasakhay aayaddaa weeyaan bay yidhahdeen aayadda nasakhdayna aayaddan kale weeye labaduba suuratulbaqaray ku jiraan uxilla lakum leylata asiyaami rafasu ilaa nisaa'ikum ayaa nasakhdo naasikha ah oo aayadda kale maxaa la nasakhay soonku inuu waajib yahay aayaddu sheegaysaa wujuubkii soonkuna waa baaqi maya tashbiiha lagu shabahaayo kamaa kutiba cala aladiina min qablikum tashbiiha la nasahay oo tashbiiha see loo nasahay marka shay shay lagu shabahayo weji baa lagaga shabbahaa wejiga laga shabahayaa saddex qowl loogu kala tegey ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen kamaa kutiba cala aladiina min qablikum sidii loogu faral yeelay si la mida laydinku faral yeelay ummadii hore loogu faral yeelay ummadii horena waxaa loogu faral yeelay yidhaahdeen in haddii ay afuraan oo qorraxdu ay dhacday afuraan hadday gam'aan inaanay dib cunto ugu noqon xaaraan bay ka noqonaysa marka tashbiihu wuxuu noqonayaa kayfiyadii ay u soomi jireen ee loogu faral yeelay kayfiye la mida baa idinkana laydinku faral yeelay oo hadday seexdaan oo gam'aan markay afuraan dabadeed cuntadu maadaamay xaaraan ka noqonaysay idinkuna kala mid baa tiino cuntadu xaaraan baa idinka noqonaysaa haddii aad gama'daan marka afurtaan dabadeed gabalba hadduu dhaco aad gama'daan wax dambe inaa cuntaan idinma bannaana marka kayfiyatu sawm baa tashbiih u dhacaya qowlkaasuu ku dhisan yahay aayaddaa mansuukha ah oo kayfiyada sawmkii ay u soomi jireen oo caynkaas ah xurmatul akli bacda annawmi taasaa la nasakhay taana tashbiiha laga qaatay ila wejiga laga shabbahayaa kayfiyatu sawmka ahaayeen waa qowl qowl labaadoo ahlucilmiga qaarkood ay ku fasireen taabiciinta qaarna laga soo naqliyey waxay yidhaahdeen kamaa kutiba cala aladiina min qablikum waxaa laga tilmaamayaa xagga wakhtiga soonka oo ummadii horena ramadaan inay soomaan baa lagu faral yeelay bil inay soomaan ummaddanna bil baa lagu faral yeelay inay soonto marka wakhtiga soom baa tashbiih u dhacaya waa qowl labaad qowl saddexaad oo ahlucilmiga qaarkood ku fasireen jumhuur kale loo nisbeeyo agsarka culammadu qabaan waxau odhanayaa tashbiihu wuxuu ku saabsan yahay aslulwujuubkaa la yskaga shabbahayaa ee kayfiyada sawmkana ma aha wakhtiga sawmna ma aha ee tashbiihu waa fii asli lwujuub sida ummadihii hore soon loogu waajibiyey baa idinkana soon laydinku waajibiyey walow kayfiyadu ha kala duwanaato ya ama hadday jirto wakhtigu ha kala duwanaado hadday jirto allahu aclam jumhuuru ahlilcilmi qowlkaa dambay mareen in lagu fasiraayo ayay mareen oo xaafid ibnu xajar waxau odhanayaa in tashbiihu u dhacaayo aslu wujuubka waa qowlu jumhuur waa sida culammada badankoodu qabaan mufasiriin badanna waa siday doorteen mufasiriin badan baa doortay sidaas oo wejigaa ku tegey oo uu ka mid yahay abubakar aljasaas alxanafi oo uu ka mid yahay abubakar ibnu alcarabi almaliki laba kitaaboo axkaamulqur'aan ay kala leeyihiin labaduba waa matbuuc abubakar aljasaas fii kutubi usuul fiqhi haddaad ku aragto abubakar alraazi baa sidaa yidhi waxaa loo jeedaa abubakar aljasaas abubakar alraazi haddii lagugu yidhaahdo sheikha loo jeeda waa abubakr aljassaas weeye culamada sidaa dooratay waxaa ka mid a ibnuljawsi baa ka mid ah kitaabkiisa zaadulmasiirka ahlu cilmi badanoo kalena waa doorteen jumhuurkaaba qaba marka qowlka arjax ahi kaa weeye saas aawadeed maadaama aynu tilmaanay culammada badankooduna inay qabaan raajixuna uu sidaa yahay kamaa kutiba cala aladiina min qablikum in layskaga shabahayo fii asli wujuubi siyaam soon inuu waajib yahay asalkiisa layskaga shabbahayo ee kayfiyadiyo waktiga midna aanu ku saabsanayn tashbiihana shardi ma aha marka shay shay lagu shabahayo min jamiici alwujuuhi in laga shabahayo hal weji baa dhici karta in laga shabaho maadaama aynu sheegnay sidaas inay raajix tahay jumhuurkuna ku tageen waxay noqonaysaa aayaddani muxkamo cala alqowli araajix waana sida jumhuurku qabaan oo culammada badankoodaaba sidaa ku tegin kamaa kutiba cala aladiina min qablikum waa muxkama calaa ra'yi jumhuuri ahli lcilmi waana sida saxiixa haddaba aayaddani inay wax nasakday waa jirtaa uxilla lakum laylata siyaami arafasu ilaa nisaa'ikum waxayse nasakday xukunkii sunnada nebiga ku sugnaa oo ahaa ruuxa markaa soomani haddii gabbalba dhaco oo qorraxdu dhacdo oo uu seexdaba ama gam'aba cunto inuu dib u cunaa waxna cabbaa dib uguma bannaanayn galmana daaba xukunkaasi wuxuu hore ugu sugnaa sunnada nebiga oo wuxuu ahaa xukmun haabitun bisunna oo saxaabadu nebiga kala kulmeen oo axaadiis loogu sheegay axaadiista qaarkoodoo halkaa ku soo aroorayna waa jiraano kutubta tafaasiirtu aayadda tafsiirkeeday ku soo arooriyaan ibnu kasiir kaba ka eeg sabab nusuulka ay ku soo degtay uxilla lakum leylata siyama rafasu ilaa nisaa'ikum marka waxay tusaale u noqonaysaa aayad qur'aanoo xadiis nebi nasakhday sala allahu calayhi wasalam ayay tusaale u noqonaysaa laakiin aayad kalay nasakhday ma jiro cala alqowli araajix mas'alada labaad wuxuu sheekhu yidhi wa fidyatun limudiiqi sawmi fidyada uu soonka beddelkiisii bixinaayo limudiiqi sawmi fidyadaasoo u sugnaatay kii soonka awoodaayey mushtahiru waa canbaxay xukunkaas mas'alada uu sheikhu sheegayaa waxay ku saabsan tahay aayad kaloo suuratulbaqara ku timi soonkana ku saabsan ayuu allah wuxuu yidhi wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin kuwii soonka awoodaayay waxa saaran hadday yacni afuraan ay idaa aftaruu dalaalatu iqtidaa baa la yidhaahdaa oo hadalku markuu taqdiir u baahan yahay macnihii dhammaystiraya macnuhuna sidiisa aanu ku dhammayn waxaa la yidhaahdaa dalaalatu iqtidaa taqdiir buu u baahan yahay waxa saaran kuwii soonka awoodi karaayey oo kari karaya inay soomaan ay idaa aftaruu hadday afuraan fidyatun fidya saaran tacaamu miskiin ka beddeloo waxa saaran miskiin inay quudiyaan baa saaran miskiin inay quudiyaan ayaa saaran jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen aayaddu waa mansuukho waa la nasahay waxaana soo arooray xadiis caddaynaya aayaddu inay ku saabsanayd dadkii soonka awoodi karaayay waagii hore inay u bannaanayd inay door qaataan inay soomaan iyo inay afuraan oo fidyo bixiyaan inay khiyaar u lahaayeen waagii hore arrin u bannaan be waxaa caddaynaya xadiiska saxiixaynka bukhaariiyo muslim soo wariye min xadiisi salamati bni alakwac radia allaahu canh qaala lama naزlat hadihi alaaya wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin kana man araada an yuftira wayaftadiya xataa naزlat alaayatu alatii bacdaha fanasakhatha bukhaariyo muslim baa soo weriyey salamatu bnu lakwac radia allahu canhu wa ardaah wuxuu yidhi waxay ahayd marka aayaddani soo degtay wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin kaana man araada an yuftira wayaftadiya wuxuu ahaan jiray kii doona inuu afuro oo fidyo bixiyaa ay facalo mid sameeya buu ahaa kii doonaa sidaas samayn jiray ilaa ay ka soo degtay aayadda ka dambaysaa xataa nasalat alaayatu alatii bacdaha fa aayadda ka dambaysana waxaa loo jeedaa faman shahida minkum ashahra falyasum aayaddaasaa casiimo laga dhigay waajiba soonkii inaan laga beddel qaadan karinoo iyadoo la awoodi karaayo soonka inta layska daayo oo layska afuro biduuni cudrin fidyo in loo leexdaa inaynay furnayn saxaabo mutacadidaa laga soo wariyey aayaddu waa mansuukho cabdullaahi ibnu cabaas baa ka mid a cabdullaahi ibnu cumar baa ka mid a cabdullahi ibnu cumar xadiiskiisa waxaa soo saaray bukhaari can ibni cumara radia allaahu canhu annahu qara'a fidyatun طacaamu miskiin qaala hiya mansuukha ibnu cabaas laftiisa sidaas ayuu yidhi jumhuurka culammaduba wejigaasay mareen inay mansuukho tahay mufasiriin badan baana doortay wejigaas oo ibnu jariir atabari ka mid yahay abubakar ibnucarabi ka mid yahay yani shuraaxulaxaadiis nawowi iyo ibnu xajaryo ay ka mid yihiin bale agsarka culamadaaba saa ku tegey salafan wa khalafan oo yidhi aayaddu wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin waa mansuukh mansuukha weeye waxaana lagu nasakhay faman shahida minkum shaara falyasumhu haddaba qowl labaad baa jira oo odhanaya aayaddu mansuukha ma aha waana sida cabdullaahi ibnu cabbaas laga soo naqliyey waa qowl labaade laysat bimansuukha marka ibnu cabbaas laba qowl buu aayadda ka leeyahay labaduba waa ka sugan yihiin mar wuxuu ihi waa mansuukha wa cala aladiina yutiiqunahu fidyatun acaamu miskiin marna wuxuu yidhi laysat bimansuukha mansuukho ma dabeedna wuxuu ka qaatay xukunka ku saabsan dadka soonka aan awoodi karayn sida odaygii gaboobay ee aan soomi karayn iyo islaantii gabowday aan soomi karaynin iyo gabadhii uurka lahayd ee iyaduna aan soomi karayn iyo tii nuujinaysa aan soomi karayn inta mid waliba inay fidyo bixiyaan afuraanna inta mid waliba inay afuraanna fidyana bixiyaan waxaa laga soo naqliyay cabdullaahi ibnu cabbaas inuu akhrin jiray wa cala aladiina yutawaquunahu yacni ay noqonayso kuwa soonkii dhib ku yahay ee isku kallifaaya soonka qiraa'ada ibnu cabbaas laga soo naqliyey qur'aannimo uma sugna waa qira'a shaadda qira'ada shaadkaana qur'aannimo looma qaadan karo ibnu cabbaas waa ka sugantay aayadda inuu u dariishaday kuwa aan soonka kari kara inay fidyo bixiyaan culammada jumhuurkana in badan baa ra'yigaa qaba oo aksarka culammadu waxay leeyihiin dadka soonka aan awoodi karaynin odayga gaboobay ee islaanta gaboobay inta caqligoodu baaqiga yahay mar haddaynay soomi karayn waa inay fidyo bixiyaan waxaa loo cuskaday aayadda waa loo deliishaday waxaa kaloo loo cuskaday saxaabada qaarkood baa sidaa fatwootay walaa yuclamu lahum mukhaalifu min asaxaaba cid saxaabada ka mid oo sidaa ku khilaaftayna lama hayo waa laba qodob saas aawadeed jumhuurka culammadu waxay qabaan xaamilkiiyo murdicu iyagu haynoo dambeeyaane odaygaa gaboobay iyo islaantaa gaboobay ee caqligoodu baaqi yahay soonna aan kari karaynin iyo kii mariidkee bukayee xanuunkiisu musminka ahaa bimacnaa inuu ka bogsado aan la filaynin soomina karaynin saddexda mid waliba inuu afurayo fidyana bixinayo jumhuur ahlicilmi saasay ku tageen culammada badankoodaa qaba ha yeeshee ishkaalka imanaya waxay tahay soonkii mar haddaynay kari karaynin maxaa fidyada loo saaraya saas hawada bacdi culammada ka mid a ah khilaafay oo waxay yidhaahdeen kuwa aan soonka awoodi karaynin sida odaygaa gaboobay iyo islaantaa gabowday way iska afurayaan fidyana ma saara waayo dee soon ma kari karaan oo soonku waa ka dhacay laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha kafaarana daliil loogu waajibiyo lama hayo nas iyo ijmaac midnaba ku waajibinaya lama hayo marba haddaan lahayn daliil ku waajibinaya in dhalada laga saaro waxaan markaa daliil loo haynin ma aha qowlka hore oo fidya saaran ku saabsan aksarka culammadaa ku tegey waana sida madaahibta badankoodu ay qabaan culamo badanna waxay u nisbeeyeen agsarka culamada xaafid ibnu kasiir baa ka mida culamada u nisbaysay yani ibnu qudaame iyo nawowi iyo ahlucilmi badan ayaa sheegay culamo badanna waxa weeye saasay arjixeen ahlu taxqiiq ah qowlka haddaba ku saabsan fidya ma saara imaam maalikya baa laga sheegay inay sidaa yidhaahdeen iyo taabiciinta qaarkood waana sida ibnu mundir iyo ibnu cabdilbar iyo ibnu xasmi iyo ay markaa arjaxeen oo doorteen shaarixa kitaabka sharxayaana waa ibnu xisaame wuxuu dooranayaa qowlkaa daa'ifada sidaa ku tagtay qowlka saxiixa ahi waa qowlka jumhuurka culammadu mareen ayaa saxan wuxuu soo naqlinayaa ibnu xisaam ibnu cuthaymiin inuu markaa sheegay soonkii ruuxu markuu awoodi kari waayo inuu soonkii ka dhacayo laakiin wixii markaa u dhigmaayey soonka ayaa fuulaya oo aayadda ayuu ka deliishaday ibnu cusaymiin oo waxa waxau yidhi wajhu dalaalati min alaayati ana allaha tacaala jacala alfidyata cadiilan lisawmi liman qadara calayh faida lam yaqdir baqiya cadiiluhu wahuwa alfidya wejigahay aayaddu kuu tusinaysaa waxay tahay wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin ifidya fuulayso oo fidye ay saarmayso ruuxii aan soonka awoodi karaynin fidyada waxaa laga dhigay mid soonka u dhigma marba haddii laga dhigay mid soonka u dhigma oo kii kari karaayey soonkiisii fidyadu ay u dhigmayso markuu soonkii kari kari waayana shaygii cadiilka u ahaayee u dhigmaayaa markaa ku hadhaya oo fidyada ah ibnu xisaam waa tacaqubayaayo wuxuu odhanayaa hadalka shiikha ishkaal baa ku jira oo wuxuu ugu jiraa ilaahay wuxuu ku waajibiyey fidyada ama soomka labada mid inuu sameeyo waxa uu ku waajibiyey ruuxii kari karaayey labadana khiyaar baa loo siiyey aayaddana waxaa laga fahmayaa kii aan kari karaynin inaan fidyo iyo soom midnaba saarayn labada midna inayna saarayn waxaana weliba sii xoojinaysa buu yidhi qowlka kale allah uu yidhi laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha taasina waa sii taageeraysa marba haddii markaa xukunkaa la nasakhay oo allah uu nasakhay kii soonka kari karayayna soonkii lagu waajibiyey famin ayna lana an nuujiba calaa gayri lmutiiqi an yaatiya bima yucaadilu sawma wa huwa alfidya maca kowni sawmi nafsihi laa yajibu calayh tacaqubka oo hadalka sheekha istishkaalayo tacaqubayo waa waadix ibnu cusaymin lama gaaraha qowlkan ee waxa uu waafaqsan yahay jumhuuru ahlilcilmi salafan wa khalafan ayuu qowlka ku waafaqsan yahay hadalka marka ibnu xisaam marka uu tacaqubayana marka uu yidhi aayadda waxaa laga fahmay wa min alaayati ana aladii laa yutiiqu laysa calayhi fidyatun walaa sawm fahamka sidaa laga fahmay waa faham nooc ma ah ma mafhuum muwaafaqa mise waa mafhuum mukhaalafa labada nooc u geliya garanay in laga fahmaayo ruuxii aan soon kari karaynin soon inuu ka dhacaayo in laga qaadanayo garanay laakiin fidya inay ka dhacayso halkee laga fahmay min ayna lana haddii la yidhahdo aayaddu kuma tusin fidya inay ka dhacayso iyo fidya inay saaran tahay waa macne waa wax la garan karo ee adillo kalean eegaynaa adilada kalena xoolaha dadku waa xaaraan oo ina dimaa'akum amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam iijaabka qofka wax lagu waajibinaya daliil bay u baahan tahay daliilla uma hayno baraa'adii asligaan cuskanaynaa taa waa wax la fahmi karo laakiin aayaddaa ku tusinaysa fidya inay ka dhacday ya ima daahirintaas aanu noqdo mas'alada aayaddu ay sheegayso aayaddu waxay leedahay mantuuq iyo mafhuum mantuuqu waa maxay manduuqu aayaddu waa waxay ku dhawaaqdo wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin kaa soonka kari karaayay xilligaa inuu saaraa inay fidyo bixiyaan hadday afuraan taasi manduuqii aayadday ahayd ka mutiiqee kari karayay nasgarayso lagu nudqiyo lagu dhawaaqay kaasi manduuqii markuu yahay mafhuum awlawiyana waxaad garanaysaa cala sabiili awlaa kan kale inuu ka dhacaayo marka inuu fidye keliya ku kaaftoomayo wuu uga awlaysan yahay xukunka ila waxa weeye shaygu waa waajib buu ahaa marka kanba hadduu ka dhaco bedelka qaatay yacni kan kale waa uga sii dhow yahay mafhuum awlawiyuu noqonayaa faxwa alkhitaab baa la yidhahdaa marka mafhuumka awlawiga aayaddu waxay kugu tusinaysay kan aan kari karaynna fidyada isagu inuu ku kaaftoomaa cala sabiil awlaa inay ahayd mafhuum cala sabiil awlaa ah inuu ahaa manduuquna uu ahaa kan kari karaaya marka labadii shay yacni waxa weeye manduuqii iyo mafhuumkii mafhuum muwaafaqihii ma noqon karaa mid marka aan la nasakhin oo baaqiha ahlucilmiga qaarkood labada hadal ee ibnu cabbaas waxay yidhahdeen tanaaqud in lagu fasira maaha waa laba hadaloo iswaafaqayo la iswaafajinayo oo waa la kulminaya oo markuu leeyahay waa mansuukha waa biictibaar markuu leeyahay waa hayru mansuukhana labaduba waa ka sugan yihiine iyadana waa ictibaar kale taasi waxay ka fiican tahay in la yidhaahdo ibnu cabbaas wuu tanaaqudo hadalkiisaa iska hor yimay ka fiican tahay oo weji haddii laysku waafajin karo asalku waa in la iswaafajiyo oo tanaaqudka laga badbaadiyo asalku waa saas saas aawadeed ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxa la nasakhay waxa weeye waa mantuuqa aayadda mafhuumkii awlowiga ahaana waa baaqi oo waa muxkam oo miyay dhici kartaa labadu inay kala hadhaan khilaaf baa ku jira oo masale usuuli ah cilmul usuul baa lagaga hadlaa ahlucilmiga qaarkood waxay marayaan inay bannaan tahay inay kala hadhaan birmawi waxa odhanaya odhanayaa alfiyadiisa usuulka faxwa alkhitaab bimacnaa waa mafhuum muwaafaqa wannaskha lilfaxwa biduuni اlasli wa cagsahu jawiz kama lilkulli waxaad bannaysaa nasakhaadda faxwa alkhitaab la nasakhaayo bannee iyadaan asalku la socon asalka waxaa loo jeeda manduuqa bimacnaa manduuqi oo baaqi oo muxkama faxwal khitaabka in la nasakhaa waa dhici kartaa waa mas'alo mafhuumkii keliyaa la nasakhay markaa wa cagsahu jawiz in asalkoo manduuqa a la nasakho mafhuumu muwaafaqahana uu baaqi noqdo faxwal khitaab uu baaqi noqdona banne labadaba banne wanaskha lilfaxwa biduuni alasli wa cagsahu jawiz kama lilkulli labadaba in laysla nasakhaa siday u bannaan tahay waxaad u bannaysaa labada midkood in la nasakho oo ama mafhuum muwaafaqaha la baaqi yeelo oo asalka la nasakho manduuqa ah ama manduuqa la baaqi yeelo faxwal khitaabkaoo mafhuum muwaafaqaha la nasakho inta mid walba banneen saaxulmaraaqi laftiisu saasuu marayaa oo wejigaas ayuu markaa ku tegayaa inay markaa bannaan tahay inay kala hadrhaan oo mid la nasakho kale la baaq yeelo saas aawode ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen labada hadale ibnu cabbaas waa mansuukha iyo waa mansuukho ma aha waxaa lagu kala xambaaraya waa saas midna waxay ku saabsan tahay mansuukho waxay u tahay binisbati marka loo eego kii mutiiq ahaa ee kari karaayo hayru mutiiqana muxkamay u tahay saas yadaabay ku tawjiihiyeen ahlucilmiga markaa qaarkood markaa ha istiqraabin haddaad aragto culammadii oo odhanaysa aayaddu waa mansuukho jamaahiirtu ay saa odhanayaan haddana jamaahiirtu ay fidyo waajibinayaan aayaddana u deliishanayaan markaa in badan oo ka midii wuxuu kaloo ibnu cabbaas uu yidhi wa habata lishaykhi alkabiiri waalcajuuzi alkabiirati ida kaana laa yutiiqaani asawma walilxubla waalmurdici idaa khaafataa yacni fidyadu waa u sugnaatay markuu aayadda soo sheegay dabadeed naskhigeedana tilmaamay sheekh albaani irwaa'u lkhaliilka waxa uu ku odhan jiray asarkaa marka uu sheegaayo oo uu saxiixinaayo waxa uu odhan jiray markuu leeyahay ibnu cabbaas wa sabata ku sugnaaday hiya fi sunnati bilaa ray buu isagu odhanaya isagu wuxuu marayaa xukunkan ibnu cabbaas sheegayo inuu sugnaaday sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam inuu ku sugnaaday saasuu u dhigaya aan u soo noqonno mas'alada laba wax baa loo deliishanayaa mar waxaa loo deliishanayaa faxwa alkhitaabka aayadda mafhuumka awlawiga ah waa loo deliishanayaa in ciddii aan kari karayn fidye bixinayso waa mid labaadee waxaa loo deliishanayaa jamaaco saxaabadii ka mida in laga hayo anas ibnu maalik ka mid yahay oo ibnu cabaas ka mid yahay oo abu hurayra ka mid yahay oo qays ibnu saa'ib ka mid yahay shaarixa laftiisu wuxuu tilmaamayaa inta mid walba inay ka sugan tahay haddana wuxuu soo aroorinayaa ibnu xasmi inuu yidhi walaa yucrafu lahu min asaxaabati mukhaalif haddaba waxaa hariib ah isagoo sidaa sheegay haddana mas'alada inuu khilaafaa hariib ah waayo waxaa la ogsoon yahay saxaabada qaarkood mas'alada ay sheegeene fatwoodeen ee ka caanbaxday ee aan mukhaalif saxaabada ka midana loo ogayn dee yada lafteeda wax kale yadaan la eegin intaa keliyaa baa xujo ah oo itibaac saxaabada adilla ku soo aroortay saxaabada in la raaco adilay leedahay alcalaamatu ibnu lqayim kitaabkiisa iclaamu lmuwaqiciin can rabbi alcaalamiin waxa uu soo aroorinayaa lix iyo afartan deliil oo u deliil ah saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam in la raacaa inay laazim tahay adilada qur'aanka iyo sunnada laga qaadanaya saxaabada in la raaco sheikhu waxa uu leeyahay masalada mar haddaan ijmaac ku sugnayn yani waxa weeye laazima taa jawaabteedu waxay tahay ijmaac muxaqaqa oo la wada ogsoon yahay sidaa inay ku wada tageen cid wal oo culammada ka mida oo casri kasta nool walow fii aakhiri zamaan ba ha noqotee hadday masale ku ijmaacaan in la raaca laazim weeye khusuusiyada saxaabadu ka leeyihiin ummadda inta kale maxay tahay maxay kaga duwayeen idan waa inay khusuusiya jirtaa waayo adillo badan baa ku soo aroortay saxaabada nebiga sala allahu alay wasalam oo sabiilulmu'miniinkii raacista la raacayo waxaa laga daliishaday saxaabada in la raaco way aayaddu markay soo degaysay sabiilulmu'miniinku yuu ahaa maa muminiinta aakhiru zamaanka iman doonee laaxiqiinta ah ee dambe ilaa kuwaa dambe waxay la waafaqaan oo ku raacaan marka la helo markaysaga ayuunbaa la raacaya miya ee taa waxaa ka dhalanaysa yowmulqiyaamaha mooye ka hor inaan la raacayn markaa ila muuminiintii baa qaar weli aynay dhalanin soo socdaani muraadka saa loogama jeedo ya marka uu nabigu tilmaamayo sala allahu alayh wasalam man kaana calaa mili ma ana calayhi alyawma wa asxaabii ahlucilmiga qaarkoodna waa quweeyeen marka xadiiska waa quweeyeene waxaanuu la macno yahay marka aljamaaca waayo jamaacada marka uu nebigu xadiiska sheegaayey joogtay waxay ahaayeen alrasuul wa saxaabatuhu marka labada riwaaya waa bimacnan khusuusiyada saxaabadu ay leeyihin maxay tahay wattabic sabiila man anaaba ilay waa laga daliishaday waxaa laga daliishaday aayatu tawba wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaari waladiina itabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum waraduu canhu wa acadda lahum jannaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada yani saxaabadii saabiqiinta ahayd iyo ciddii raacday aayadda waa lagu sheegay waxaad u noqon doontaa insha allahu tacaala baxsiga alcalaamatu ibnu qayim uu ku samaynaayo mas'alada fii iclaam almuwaqiciin oo uu tilmaamayo mas'ale kasta oo saxaabada qowl laga hayo oo qowl kale oo khilaafsan aan laga haynin sabiilulmuuminiinku wuxuu yahay in markaa qowlkooda la raaco lix iyo afartanka daliiltu u deliishanayaana waa taa marka idan mas'alada saxdu waxay noqonaysaa in la yidhaahdo dadka aan kari karayn soonka inay fidye u guuraan oo afuraan ayaa saaran mar haddaynay soonkii kari karaynin haddii laakiin ruuxa markaa gaboobay ee da'da ahi caqligiisu tago oo isku darsamo marfuuculqalam buu noqonayaa sidaas aawadeed soonna kuma waajibaha fidyana kuma waajibaha labada midna ma saarna rufica alqalamu can alaaa waxaana ku jiray wa can ilmajnuuni xataa yacqil saasuu noqonaya mufasiriinta qaarkood wejigay mareen xaaje uma qabtid oo ay yidhaahdeen aayadda waxaa la qadarayaa laa naafiye ah aladiina yutiiquunahu laa yutiiquunahu fidyatun طacamu miskiin jumhuuru ahlicilmi mas'alada inay ka qaateen aayadda iyo waxay isu waafiqi weydey kuwii kari karayay ku saabsan tahay culammaduna ay ka daliishadeen kuwaan kari karaynin inay fidyo bixinayaan si haddaba labadii ay isu waafajiyaan bay waxay yidhaahdeen laa naafiye abaa xadfan oo meesha ka dhacday taqdiirkeeduna wuxuu noqonayaa yutiiquunahu laa yutiiquunahu kuwaan soonka kari karayn waxa saaran fidya saaran waxaan filayaa jalaalaynka laftiisu wejiga inuu maraayo oo laada qadaraayo weliba qaybtani waa qaybtii uu suyuudi sharxay tafsiiru jalaalayn laba shiikh oo mid walba jalaaluddiin la yidhaahdo lagu laqabo ayaa markaa sharxay oo wadaagay waxaa ku horreeyey shiikhii la odhan jiray jalaaluddiin almaxalli oo suyuudina shiikha u ahaa tafsiirka qoraalkiisuu bilaabay suuratulkahfi buu ka bilaabay hoos buu u waday birabbinnaas buu gaadhay haddana faatixaduu soo bilaabay intaa markuu fasiray baa geeridii ka soo gaadhay ardaygiisii oo jalaaluddiin asiyuuti ah baa halkii ka ambaqaaday tafsiirkii markaasuu dhammaystirayoo ilaa suuratulisraa aakhirkeeda ayuu geeyey tafsiirkii saasuu ku dhammaystiray laba shiikhoo mid walba jalaaluddiin lagu laqabo maadaama kitaabka ay qoreenoo midba qayb qoray addiin iska reebo labada jalaal tasniye jalaalayn baa la yidhi tafsiirul jalaalayn labada jalaal tafsiirkoodii weeye sidaasuu magaca markaysaa u ku yimid markaa suuratulbaqara waxay ka mid tahay qaybtii u suyuudi sharxay ee isagu fasiray marka waa mansuukha iyo laa yutiiquunahu baa lagu fasirayaa dee noocan maa waa iska hor imanaysa waxaad kaloo ku dartaa tafsiirkaa marka lagu socdo xadiiskii sababu nusuulka sheegayu ka hor imanayaa tafsiirkaasi ee bukhaari iyo muslim soo wariyeen lama naزlat hadihi alaayatu cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin kana man araada an yuftira wayaftadiya xata naزlat ilaayatu alatii bacdaha fanasakhatha marka wuxuu noqonaya cala kulli xaal tafsiir marduuda ayuu markaa noqonaya sheekhu waxau uhi raximah llah wa xurmat lakli aayadaha mansuukha ahi waxa weeye cunitaanku inuu xaaraan yahay aayadda sheegaysa weeyi bacda annawmi hurdo dabadeed inuu xaaraan yahay cunitaanka wax la cunaa maca rafasin galmo lala qaboo galmana weheliso oo galmada iyo cunitaanka mid waliba uu xaaraan noqonayo haddii habeenkii ramadaan la seexdo sidaasaa xukunku markii hore ahaa laakiin aayad qur'aana kuma sugnayn sida saxiixa ahe sunnada nebigu ku sugnaan jiray xukunkaasi dabeedna waa la nasakho aayaddaa nasakhday marka aayaddu xadiis nebi bay nasakhdaye aayad kale may nasakhin sida saxiixa ah aayadda wax nasakhaysaana waa uxilla lakum leylata asiyaami wa fidyatun waxay kaloo tahay aayadaha mansuukhi waa fidyo yacni aayadda fidyada sheegaysaa loo jeeda aayat lfidya limudiiqi sawmi fidyadaasoo u sugnaatay kii soonka kari karaayey mushtahiru xukunkaasina waxa weeye waa caan weeye waa xukun caana weeye aayadda fidyadana wa cala aladiina yutiiquunahu waa inay mansuukho tahay oo manduuqeeda la nasakhay oo lagu nasakhay marka aayadda kale ee faman shahida minkum ashahra falyasumhu aan halkaa iskaga daysanno wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk